بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن رجاء aniga xadaثna mحamed baa ii qoran mxamedkana bukhaari wey yani bacd النusakh baa yani ardadii sheekh bukhaari ka qaatay kitaabka ama warisayin ba xadaثna mxamed leh laakiin xadidku wuxuu ka bilaabanaya akhbarana cabdالlahi بن رajاء sheikh الbخاري alimam الثقة qaala akhbarana cikrima ibn camaar cikrima ibn camaar dhowr kur baynu soo maray can abi zumaylin simaak ibn waliid alxanafi habeen dhawood baa isnaan maraynay can malik ibni marsad ahiqat alimaam can abiihi marsad ibni cabdillaah weeyaan asagu marka waa maqbuul buu xaafidkii kheyrkii leeyihiin can abi darin yarfacuhu abi dar alkhifaari yarfacuhu asagoo xadiidka rafcinayo nabi maxamed gaadhsiinaya qaala wuxuu yihi uma qaala bacda dalika martadba wuxuu leeyahay ibnu cabdillaah wiilkiisii ka waranaya maalig ahaa wuxuu leeyahay waaga hore aabbahay xadiidka waa rafcin jiray can abi darin can rasuuli illaah laakiin uma qaala bacda dalika intaa kadib wuxuu yidhi laa aclamuhu ma ogi oo ma filhayo ilaa rafacahu abu darin oo xadiidka rafciye mooyaan ama aabbahay inuu rafciye mooyaan qaala wuxuuna yidhi abudar ama rasuulku yidhi ifraaquka shubiddaada aad ka shubaysaay biyaha min dalwika wadaantaada fii dalwi akhiika walaalka wadaantiisa aad ku shubaysaay sadaqatun sadaqa wey inaad ceelkii ruuxii ka dhaansanay intaad daaraanka u darto ama wadaantaad aad u soo jiidda aad biyaha ugu shubtada waraabisaay ruuxa muslimka ah waa sadaqa iyo keyrkiiba wa amruka bilmacruuf faridda ummaddaad faraysaay shayga wanaagsan iyo wa nahyuka cani ilmunkari iyo reebidda ummaddaad ka reebaysa shayga xuni iyo wa tabasumuka muusoodkaada fii wejhi akhiika aad ku muusoonaysid ku qoslaysaay sadaqatun sadaqa wey dhoola dhoolacadayntaada walaalkaa markuu aad la kulmayso aad dhoola cadaynayso ama aad salaamayso ama aad u qoslaysahay sadaqawoy leanna waxay tusaysaa inaad walaalkaa ku faraxsan tahay tan khayaanada ee nifaaqa madaniga ay gaaladu yaqaanaan lama doonayo oo dadka soo jidashada oo ilkaha la cadayn isagoo qalbigu xidhan yahay idan laakiin waa inay tahay mid ikhlaasoo dhabkaa oo ah walaalkaad kuso dhowaynayso ayib wa imaatatuka dheerayntaada ama zuulintaad zuulinaysa alxajara dhagaxaad ka qaadaysay iyo washawka qodaxda iyo waalcadma lafta can طariiqi الnaasi dadka wadooyinkooda laka adiga waxay kuu tahay sadaqatun wanaag bay kuu tahay iyo waxbixin wa hidaayatuka arajula hanuunintaad ruuxa ku hanuuninayso ee tusayso fii ardi daallati meelaha lagu dhumoo kale wadooyinkuusan kala garanaynin meeshuu ku yahay hariibka carabtu waxay tidhahdaa alardu taktulu jaahilaha dhulku wuxuu dilaa ruuxaan aqoonin somalia waxay tidhahdaa carrintadan aqoonin ba maxay ahayd kaa cadgoosataa bay odhan jireen carrintadan aqoonin bay kaa cadgoosatay ku wareerin adoo dariiq gaaban ka bixi lahaa yaad maanta noo wareegi ayb marka waxaa weeyaan ruuxa w hidaayatuka arajula fii ardi daala ku fakada ruuxa muslimkaad ku hanuunisaa sadaqa imaam bukhaari wuxuu ga jeeda baabu man haddaa zuqaaqan aw ariiqan baynu soo haynin baabu man kamha acma man kamaha ninka madaloofiyo uu baab yahay acama rux indhoole ah waddada ka leexiya indhoole hamagsanhayo oo ula dhabanaya y waxaa tiri xaggan mar gaad hadaan ka turtay ayb waxaa culammadu soo gelaya leeyihin baab cumuum alcilla soo gelahaya ruux kastoo bini aadamoo dhunsanoo sii dhumiso yacni jaahilkan wax badan aqooni baad sii kharibaysaa ruuxan ardayga ee aad ogtahay tahay sidan in looga fiican yaho kitaabkan kitaabka looga fiican yahay ama kan ku haboon yaad sii dhumiso ruux indhahala iska badaaba yacni ruux kastoo arrin u baahanoo jaahilka ah inaad sii lugayso ayaa yaa meesha ku jirta xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii cabdiraxmaan ibn abi ziyaad cabdiraxmaan ibn abi ziyaad almadani اlqurashi can camr ibn abi camr in badan baynu soo marnay maysara magaciisa loo yaqaana mawla muطalib iqaة imaam akhraja lahu اljamaca can cikrimata mawla bn cabaasin can ibn cabaas ana rasul lah qaal lacana allaahu ilaahay naxariistaha ka fogeeyey man kamahaa ruuxu dhumiya madaluufiya leexiya acmaa mid indhoolo ah can isabiili wadada ka duwa ruux indhoolo oo shaybu hamagsanaya ninkii waddada ka leexiya xun u tilmaama allaha ruuxaa lacnada malcuun wey ayib marka waa in layska ilaaliya ummadda inaan dhuminin oon la fasahaadinin oon la kharibin layska ilaaliyo wey baabu اlbagyi xadgudubkuu baab yahay xadaanaa ismaaciil ibni abaan alwaraaq alasdi ثiqaة tukulima fiihi litashayuc qaala xadaثana cabdاlxamiid ibn bahraam wa saduuq aw ثiqaة imaam xadaثna شhهر iبن xawshب مkhتلف فيhi إlا أن الراaجixa أنhu xasن الxadيiث weliba khاaصatan xadiiثa cabdالxamid بن بهrاam iبن maciin iyo أحmed بن xambل iyo keyrkood way amaani jireen haddaad شhهر iبن xawshب u baahato أxaadiiثiisa facalayka بأxaadiiثi cabdالxamid بن بهrاam fainahu raawiyaة شhهر baa lyahdaa akara min sabciina xadiidan buu ka wariyey sanad weliba fiican idan ama sidaa intiqaaga aa samey waxaa tidhahda axaadiida cabdilxamiid ibn can shahr ibni xawshab waa xasana dheh ama calaa iطlaaqay bay xasan u lakin waa mukhtalafun fii ninka asaga almuhim calaa aqali taqdiir yuctabar ama waa xasan alxadiid xaafidku wuxuu leey waa saduuqun kaiiru alawhaami walirsaal ninka noocaasi laakiin daciif buu noqonaya lakin xaafidku waa lagu haystaa masalada sidaa darteed xaafid xajar laftirkiisu fatxulbaariga wuxuu leeyahay wa xadiiu shahr ibni xawshab xasan marka warkaa fadxi ku sheegay yaa muctamada inkastoo min xayu eh, ariwaaya marka ama cilmi xadii marka la marayo fadxiga iyo kutubtiisa rijaasha ee taadiibka iyo taqriibka kutub rijaal la rajaxo maxaa yeele kutub rijaal waa fanigii khaaska ah ee laga hadlayay baa lagu talagalay ama eh, fatxubaari oo kale waa kitaab riwaaye diraayaba ka hadlahay funuun badan ka hadlahay oon lagu talagelin in fan eh, aljarx wa tacdiil lagaga hadlo ayb allahuma wixii calaaqa la yeeshay sanadka mooye laakiin taxqiiqa cilmiga wuxuu u dhow yahay shahr inuu yahay nin xasan xadiid ah haddaan wax dhib kale uusan ku imanin ayb qaala xadaanii ibnu cabaas qaala baynama anabiyu bifinaa'i beytihi bimakkata jaalis baynamaa xilla annabiyu rasuulku jaalisun uu fadhiyo bifinaa'i beytihi gurigiisa ardaagiisa ardaaga iyo xayndaabka meelaha ayb tuulooyinka kale in badan ku fiican laakiin magaaladu uxun baa lagala cararaya ninkaas guri hoosta ka galhaya almuhim waa gurigaada ardaagiisu iska fadhiisato bifinaa'i beyti bimakata ku yaal isla markaaba mara bihi waxaa soo maray rasuulka cumaan ibni madcuun baa soo maray id mara bihi birasuul cumaan ibn madcuun asaxaabiy aljaliil oo nabiga ay naas wada nuugeen waaba ahaayeen waa ninka u horreye waxaan filayaa ku dhintay madiine ee lagu xabaalay baa muhaajiriintii maka ka timid fakashara ila anabiyi nabigu u muursooday kashrigu waxaa weeyaan waa ruuxood u dhool caddayso dhoolcadayn fakashara wuxuu u dhoola cadeeyey ila nabi sal l slam faqaala lahu nebi wuxuu ku yidhi alaa tajlis miyaadan fadhiisanin fadhiisateed wey ah, soo dhowaateed <clears throat> qaala wuxuu ihi balaa ha nabi maxamed waa fadhiisanaya alla magane fajalasa anabiyu nabigaa fadhiistay mustaqbilahu aw mustaqbalahu hortiisa qumaatigiisuu fadhiistay markuu saa u fadhiistay nabigaa ku aaday waxaa laga qadanaya culimadu leeyihin markaad ruuxa la hadlayso adoo sii jeedo oo jeegada u duwaayan allahaasi khalad wey adab اmujaalaسa wاlmuxadas sid cabdilbar bahj majaalis aad ugu sharxay waxaa weye ruuxa inaad ka hor timaado si fiican culmadu waxay yidhahdeen indhaha wax dhegeysta mayo dhagx ma dhegeystaan meesha wax laga dhegeysta waa indhaha ma aha dhagaha ayib lanno indhuhu meeshay dhagurhay dhagow la socdaa adoo meesha fiirinaya dhagow inay baxaan waa adag tahay laakiin mar baadaad sii jeysato ruuxuu daruuriyamahayo daldalmahayo indhuhu meeshaanba dhagowna aadaya idan meesha ruuxa laga dhegaystaayey waa indhaha marka ruuxa inaad fiirso welle ayib idan nabigu waa qaabilay <clears throat> fabaynamaa huwa yuxadiثuhu id shakhasa الnabiyu basarahu ilى الsama fabaynamaa xili huwa rasuulku yuxadiثu u warramay u sheekaynay ninkii ahaa cuثmaan id isla markaa shakhasa الnabiyu nabigu indhahu kor u taagay shakhasa waa taagay shukhuusu lbasarku oo ruuxu kor feeriya o indhaha dira wey ama taago oon meel toos u fiiriyoon libiqsanin baa asal loo yaqaana laakiin hadda waxaa weeyaan ruuxa kor eegaa loo jeedaa shakasa nabiyu nabigu wuxuu u taagay basaraw argiisii ila samaai buu u taagay fa qaala wuxuuna yidhi ataanii rasuulu اllaahi aanifa awoodda u fiirsa cumaan waa fadhiya nabiguna waa fadhiyaa laxdadaa yartee nabigu cirka eegay salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa axkaam badan lagu sii daynaya muddo yar oo laba daqiiqaan ka badnayn baanadu waxay ku soconayaan markaasaaamera soo dejinaya an maaha intaan inagu aynaga qaadanaysa qiraaada jibriil hawlihiisu noocaas ma ah qiraaada jibriil iyo gudbintu wax gudbinayahay teenoo kale saacadaha qaadanaysaan ma ah wax yaroo shan daqiiqo afar daqiiqo saddex daqiiqo yaa suurad kaamil ah ama wax jus ku dhow halmar la daynaya markaasuu nabiga wuxuu dhan halmar sii daynaya idan maxaa weyaan awood rabbaaniya meesha ku jirta hadday noqon lahayd sida inagu hadda wax u gudbino oo kale juskii wuxuu kaa qadanaya labaatan daqiiqo soddon daqiiqo ninka carabka culusna saacad bayba ka qaadanba ninka xoogow tartiib akriya carabka culusna saacad buu jusku akrinaya idan marka yani waxaa ka iman lahaa meeshii wax badan baa meeshii ku dhumi lahaa maxaa yeelay saxaabadu durb waxay doon nabiga inay weheshadaan nabigu markuu waxay ku dayana khadka bashariyadu ka baxahay khadka luu gadahay idaa marka hawle baa rabaa daqiiqad yar nabigu ka maqnaado hawlihii saxaabada baabkoodii kadib isla markay ku noqda say u heshadaan ayib taa macnada maaha nabigu malag baha may waxaan u jeednaa awoodda meesha ka socota waa awood ka baxsan qudraddii bashar ka baxsan marka iyada qaala nabig wuxuu hi ataanii waxaa ii yimid rasuulullaahi aanifan rasuulkii ilaahay oo jibriila ah, ama malagii waxyga waday ah wa anta jaalisun adoo fadhiya adoo fadhiya ii yimid ilana hadlay isagaana eegahay saxaabigadda waa bacdamaa aslama wey idan qaala wuxuu ihi famaa qaala laka nabi maxamed muxuu ku yidhi rasuulku rasuulka ilahay muxuu kuu tabiyey qaala rasuulku wuxuu wuxuu ii tabiyey rasuulku iisoo sheegay ina allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaan waitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagي yacidukum lacalakum tadakaruun ina allaha yaamuru ilahay wuxuu ummadda faraya bilcadli garsoorka cadaaladda iyo wlixsaani dheeraadka ixsaanku waxaa weeyaan waa shay waa khuluq iyo manqaba ka badan weeye cadligii inuu ruuxu wuxuu kugu lahaa aad siiso suu kuga hadla oola hadasho waa cadli inaad iska cabsatana ixsaan wey inuu wuxuu kugu lahaa wax ka badan aad siisana waa ixsaan lanna ixsaanku waa fadiila ka sarraysa cadliga ka koraysa wey ayb ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa iitaa'i di lqurba ninka qaraabada saaxiibka ana in wax la siiyo la xidhiiya silat اlarxaam baa laga hadlaya wayanha ilahay xumada wuxuu ka rabaya can ilfaxshaa'i xumadoo dhan buu ka rabay zinada ay kow ka tahay iyo walmunkari waxaa xumaha ee la inkiro iyo walbaqyi xadgudubka iyo dulanka yacidukum lacalakum tadakaruun ilahay waa idin waaninaya waana wey wuxuu leey ibnu taymiya raxmatullah aleh waxa weye laabudda waxaa weye mawcida xasan haddaad maqasho iyo yacidukum ilah hadduu yidhaahdo waa tarhiib iyo tarkiib daba yaallo wey haddii kale ijxaaf meeshii ka bixi iyo miisaan la'aan ruuxa mar waa in la rajogeliyo ilahay wuxuu u ballanqaaday dadka muxsiniinta aad mar u sidaysa oog ru rajo aad geyso waasax noqdo qalbigiisu u furfurmo marna waa in waciidka lagu akriyo isuusan su dhigan oodan murji u noqon ahlurja aad u gelin marna sada khawaarij iyo waciidiyaa u noqoni waa inaad dadkii waxayso lama raba inaad weligaaba kanaato marna aad noqoto nin dabacsan oo haddii kor furfuran waxaa la rabaa inaad ku darto mushakal inaad noqoto la doonayo qaala cumaan wuxuu yidhi asaa inoo tabinaya xadiidke wadalika arrinkaana wuxuu ahaa markuu nabigu ii sheegahayey aayadda soo degtay xiina wakhtigii istaqara aliimaanu fii qalbi xilligii iimaanku qalbigay ku sugnaaday ayay ahayd oo axbabtu muxamadan nabi maxamedna aan jeclaa daciifu lisnaad buu sheekhu lakin waa xasan xadiidku waana ama saxiix cala aqali taqdiir sidaa darteed xaafidnu kaiir aayaddan markuu fasilaya wuxuu leeyahy xadiidka intuu keenay maca sanadihi hada isnaadun jayidun mutasil xasanun qad bayana fiihi samaaca asamac almutasil sidoo kale waxaa leeyahay haytami baa odhanaya almuhim wuxuu ku daciifinaya shahr waad u jeedaan laakiin xadiidku xasan weye weliba khaasatan markuu yahay raawigu uu noqdo cabdilxamiid ibnu bahraam xataa tirmidi ayaa fii jaamici ku sheegay in axmed iyo kheyrkii ay xujaysan jireen riwaayata cabdilxamiid ibni bahraam can shahr ibni xawsha marka xadiidku xasan wey aw saxiix baabu cuquubati اlbaqyi wuxuu baab yahay baqyiga iyo xadgudubka cuquubadiisa ilaahay subxaana wa tacaala waa ku imtixaanaya waana kaa goynaya dembigii aad gashay xadgudubka fi dunya weliba aakhira intaan la gaadhinba xadaثna cabdالlahi bn اlaswad qaala xadaثna muxamed ibn cubayd aلطanaafisi iqaة imaam ama cabdالlahi bn abi اlaswad akara min cashara maraat baynu soo marray waa idin sheegay ninka in badan soo noqda inaan ku noqonayna mar dambe idinka idii taalla qaala wuxu uhi sheekhaas xadaثanii muxamed ibn cabdاlcaziiz muxamed ibn cabdاlcaziiz adaraawardi daraawardi ninkii loo yaqaana iqada ahaw aw saduuq cala aqali taqdiir can abi bakr ibni cubaydillaah ibnu anas baan ii qoran laakiin sida raajixa ah waxaa weya sanadka khada baa ku jiro can cubaydillaahi wey abi bakr taas meeshu kuma jirto abi waa isaga aabbihii can cubaydillaahi ibni abi bakr ibni anas waa mukhtalafun fiihi laakiin sida raajixa ah waa xasan alxadiid can abihi aabbihi buu ka warinaya oo abi bakr anas ah can jaddihi awowgii oo anas ibni maalig ah can inabiyi qaal man caala jaariyatayni man caala ninkii kafaalo qaado wey oo dhaqaaleeyo xilkooda mas-uuliyadooda qaadaa jaariyatayn laba gabdhood xataa yudrika ilaa ay qaan gaaraan oo xilligay ku kaaftoomi lahaan ay gaarhaan dakhaltu waan gelayaa aniga aniga nabi maxameda iyo wahuwa asaga ninkii kafaalo qaada labada dumarka fi ljannati jannada dhexdeeda ka haatayn anagoo sidaasoo kale ah yacnii sabaabada iyo hustada baan isu jiraynaa wey wa ashaara muxamadun xadika wuxuu ku ishaaray moxamed bn cabdilcaziiz wey ayib ninkan cabdilcaziiz eh, bin maxamed adaarawardi ma aha waxaan filaya waa maxamed bin cabdilcaziiz kii kale awogu ahaa wey ninka loodhan jiray anas <clears throat> baan filaya inuu yahay wa ashaara moxamedu bisabaabati buu ku ishaaray oo raawiga xadiidkeed dee she ardayga wax ka qadanayey eh, cubaydillaah ibn abibakr ibn anas ashaara <clears throat> muxamadu bisababati farmurugsatada ama fartan lagu atixya sida taqaanaan farmurugsatay dhahaan dadka qaarkood ayb iyo walba fatadhexe fardhaxada fardhaxa loo yaqaana labadaasuu nabigu sa iskugu qabtay wa baabaani yucajalaani fi dunya albagyu wa qaiicat raxim xadii labaad weeyo la socda sanadka hore la socda sanadka hore ku warinaya bukhaari dhowr hore wanu soo mar ab wa laba albaab mucajalana waa la dedejiyaa fi dunya cuquubatan waa la dejin wey cuquubadoodaa lasoo dejina ama cadaabkooda lasoo dejinaya cadaabkooda ayaa la keenaya albaqyu xadgudubka weeye iyo iyo waqaiicat raximi raximkoo la gooyo qaraabada iyo ahalkoo la gooyo baab alxasab wuxuu baab yahay sharafta waxa loo yaqaano sharafta ama nasabka ama gobnimada waxa loo yaqaano ayuu baab yahay xadaثna شihaab ibn macmar alcawfi xasan اxadiiث qaala xadaثna xamaad ibn slmة abu slmة albasri can muxamed ibn camr ibn calqamة ibn waqaas alleyti almadani can abi slmة bn cabdiraxmaan can abi hurayrata can nabiy qaal ina alkariima ninkii wanaagsanaa gobka ahaa ibna alkariim kii wanaagsanaa wiilkiisii ahaa ibna alkariimi ibna alkariim yuusufa wey ninka kariimka ah ee gobka ah ee gobtu dhashay ee gobtaa gobasii dhashay ee nasabka adduunka ugu fiican haysa waxaa weeye yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim afar naba isdhasha w isdaba taaga ibraahim baa awowgii ah isxaaq baa uu sii dhalay isxaaqna yacquub buu dhalay yacquubna yuusuf uu dhalay afar nabi oo isdaba taagan wey idan xadiidka soo boolaa waa kii la weydiye nabi maxamedow dadka ka waran bale can macaadin annaas oo can macaadin alcarab ka waran bale markaasuu nabig wuxu uri sal slam sii daaya waxaan ku weydiinaynaa carab atiryadeeda nabigu kii u gembeeye yidhi markay iyagu wax raadinhayeen reer hebel baa quraysh iyo wax raadinhayeen khiyaarukum khiyaaruhum fi lislaami khiyaaruhum fi اljaahiliyati ida faqahuu ida faquu fi اlislam idan waa xadidkaad garanaysaan aan dhowr kor soo marray wey lix boqol iyo shan baynu ku soo marray meelo badan baynu ku soo marray fi saxiixayn xadaثna cabdاlcaزiiz ibn cabdillahi alaweysi abulqasim iqat imaam xadaثna cabdاlcaزiiz ibn muxamed ninkana daarawardi ah lanna cagsi wey kaa hore maxamed bin abdilcaziz waa ninka kuwa imaama ibnu shuhaybin yaan filayaa ayib ama ninkan kale cabdilcaziiz ibn maxamed w waa maxamed bin waa cagsi w magacaas daba marinayso daarawardi saduuq aw iqat imaam can muxamed bn camr calaa khilaafin fiih can muxamed bn camr ibni calqam haddaynu soo maraynay waa mukhtalafun fiih lakin sida raajixa waa xasan xadiis ninkan dambe maxamed camr ah can abi salamata bin cbdiraxmaan bn cawf azuhri can abi hurayrata an rasul lahi qaal ina wliyaa'ii aniga gacaladaydu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo la tagaayo almuttaquuna wey awliyada iyo gacalka iyo dadka ixigeen wax ka dhiganayo waa inta rabbi ka cabsato ilahay ka baqda ma aha quraysh iyo aalubeyt basa ma ah nabi wuxuu ui wain kaana haba ahaado nasabu nasab aqraba min nasab maxaa yeelay nasabku waa ay kala xigtaanoo quraysh waa ay kala xigtaa carab waa ay kala sokaysaa taa lama diidana laakiin miisaanka wax lagu miisaamaya maalinka qiyaama iyo adduun waxaa weeye wax kasta cabsidiisa wey falaa yatiinaya الnaas dadkuiisan ila imanin bilacmaali acmaal qurayshku nabig la hadlay weliba khaasatan wuxuu la hadlay aalkiisii buu la hadlay maalinka qiyaama dadku yaysan ila imanin bilacmaal wata'tuuna idinkuna la timaadaan bidunya addunyad keenaysaan xoolo xuquuq bini aadam waxyaabaa idinku maqan bad la imanaysa dadkuna miisaan xadaana la iman doona taxmiluuna aad ku wadaan adduunyada calaa riqaabikum lianna wixii aad lahayd oo dhan hadduu xaaraan ahaana cadaab weeye xalaaluhaa xisaab wa xaaraamuhaa cadaab idan aaniyan wixii o dhan baa lagu soo saaray aad xaday wixii aad dhunsatay wixii aad ku ciyaartay wixii aad lahay o dhan xisaab wey meeshay dadku kale la imanayaan acmaal xasanaada adduunya yarna ay la imanayaan iska ilaaliya nabg fataquuluuna waxaa odhan doontaan markaad meesha la marahayo yaa maxamed cabasho nacnac markaa looma baahno wey adduunkaad hadda joogtaan shaqaysta oo acmaal fiican la imaada hadhow nebi maxamedow qaraabaynu ahayn soo awoogey maada ahayn soo adeerkay soo in cabdimualib ma tihid nacnadaan socon mayso ragga iska dhacasho faaquulu waxaa nabiga odhan buui haakada wahaakada laa wey yani saa iyo saa dhim maya waa idinka jeedsan wey maxaa yeelay yaa faatimata binti muxamed saliimi maali fainii laa amliku aw laa ugni canki min allahi shaya maxaa weye hadduu nabi maxamed faatima saa ku yidhi warkii inta kaleba iska badbaad camalkaadaa ku badbaadin markuu camalkaada ku badbaadiyo ama aad saalix u noqoto lishafaaca ayuu nabiga kuu shafeec ayib wa acrada nabigu waa u jeedsaday fii kilaa cidfayhi labadiisa dhinac buu ujeedsaday xaggii xaggu nabigu eegay maya iyo maya maxaa yeelay imtixaankaad ku dhacday haddaad joogtaanay baasale iska dhiciy waxbadan socon mayse idan haddii la odhan lahaa nebi maxamed wuxuun la qaraabo oo dhan ba ahlu janno weeya waxaad oddan sameeya adduunku kharibi lah markaasay caamada sumeey waxay ku leeyihin sheekh cabdiqaadir ninkaasoo ku tawasulaayay bes waa dhamaaday uri ninaan weligii tukanin oon soomin oon salaadin ayaa nafta laga qaaday markuu mulukumuud nafta uu sii qaado jahanamuu la ahday wiishe cabdiqaadirow yiri bay kuleeyihi markaas intuu ka dabahaadayba ka soo qaaday markaasa jannada la geeyey addoonkii weligii baan tukanin sheekhuta usuli jira jahliga ku jira meesha ko waxaa wey horta nafta marka la bixiyo malakumuud maba qaadaba malakumuud xilkiisu waxaa weye naftan buu siibaa markuu siibo bartaasu kaga tegi malaa'i kala qaadi haddaad suuban tahayna malaa'ikatu raxma qaadi rabbi ugey subxaanahu wa tacaala oo la wareegi intay dhaq wanaagsan iyo alaab keenaan iyo barfuunaad iyo cadar iyo alaab khatara keenaan haddaad xun tahayna malaa'ikatu alcadaab baa ku qaadi marka waxba iskaga qasanba waxay u qaateen malakmood unba nafta sii qaadi asagu ninka xilkiisu waa inuu siibaba ثانيا shirki kale wey kufri bilahi cadiim wey ilahi subxana wa tacala khayrkii in wax la madoo la caabudo waliba la baryo loo yeedho xadaثna cabdالرaحmaan ibn الmubaarak alcayشhi ninki la odhan jiray wa iqaة imaam qaala xadaثna yaxmed saciid waa kuma ninkan ataan muse ansaari daraja mar hadduu dhaqdabaqadan axmed saciid alqataan wey alaxwal qaala xadaana cabdilmalik ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibni jurayj xadaana caطaa ibn abi rabax can cabaasin qaal laa araa ma arka buuhi oo ma jeedo axadan ruux ma arka buuhi yacmalu bihada alaaya aayaddan wax ku dhaqmo waan la ahay buu nimanyo walxaqu yuqaal wuxuu ihi aayaddan kuma dhaqantaan muslimiine ya ayuha الnaasu ina khalaqnaakum min dakari waunha wjacalnaakum shucuuba waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cind allahi atqaakum aayadda waad ka tagteen buui kana inun gumeeda kana laandheera kana guna kana waxaad ku wareysanaysaan ilahina waxaa idinku qiimo badan inta idinku cabsi badan idinkuna alaab kalaad aadeen buui maal iyo alaabbaad aadeen yo suq lagu lahayn riwaaya cinda anasaa'i ina axsaaba ahli dunya aladiina yadhabuuna ilayhi hada almaal wuxuu ihi nasabka iyo sharafta ay dadku wax ku qiimeeyaan gobnimadana ay ku xihan tahay cindahum waxaa weeye xoolaha wey hadda ka baa idiin sheegay wax la sheegay miya waxay dhaheen soomaalidu xaar bay dheheen hadduu xoolo leeyahay xaaji jiljilco baa la odhan lahaa wax kale iska badaaba waa xaarkii hadduu xoolo leeyahay ilan wax jilcsana mogta lagu istaagaya xaaji jiljilcow xaar lama dhihi karo la xoolu leey maxaa yeelay fan iyo xoogo intam dhaqaalo haystaa lama dhihi karo saxaariya xaar la odhan maayo xaaji jiljilcow si fiican bay u cabireen waa saas wey yani qiimuhu ruuxu waa intaas ninku wax walaalatiinoo gacal u yahay intaba waxu weydiin maalig wax weydiisu kaa leexa mushkilo wey idan wuxuu hi ibnu cabaas fayaquulu rajulu ninku wuxuu odhanayaa lirajul ruuxa kale muslimka wuxuu ku odhan ana akramu minka anaa kaa wanaagsan anaa kaa gobsan wuxuu hi ibnu cabaas falaysa axadun akrama min axadi ila bitaqwa allah ma jiraan ruux wax ka gobsan ilahay cabsidiis mad kaga fiicantay acmaasha saalixada wey miisaanku xadaana abu nucaym alfadym dukayn naqdi badan ba ibn cabaas lahaan jiray fii cahdi u joogay aayado badanoo noocan oo kale a ayuu odhan jiray laguma dhamin aayaddan kumaysan dhamin buu dhihi jiray wuxuu odhan jiray wain taa'ifataani min almuminiina iqtatalu kumaysan dhaqmin xataa saxaaba ku naqdiyey caaisha ayadna odhan jirtay yani aayado noocaas oo kale a markuu arka muslimiintu inay ka fogaadeen buu naqdin jiray taa marka keeni maysa inaad anaa ummadda u fiican ee waxaa weya khaladka jira waa inaad saxdo wey xagga nuhu iyo urur uusan ku gelin ayib slafkuna saan bay ahaayeen xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna jacfar ibn burqan alkilaabi saduuqun yahmi fi xadiiثi zuhri waa nin saduuqa laakin axaadiisa zuhri ka wariyaayey dacfi baa ku jira haddana zuhri meesha ma yaal can yaziid ibn alasam wasmhu cumar camr ibn cubayd waxaa habarir u ahayd maymuna maymuna habar u ahayd ninka yaziid alasam loo yaqaan marka asagi ibn cabaas maxay noqonaya ilma habreedu mise habar wadaag qaale ibnu cabaas wuxuu yidhi maa tacuduuna maxaad ku xisaabtaan ama ku tirisaan alkarama karamka yani xisaabtiinu aad wax ku xisaabisaaned ruuxa inuu gob yahay inuusan gobayn ad ku garatan muxuu yahay ayb waqad bayana allaahu alkarama kama sugin jawaabti yani kama sugin wogya waxay ku xisaabaan marka waa istifhaam inkaari awey waa tawbiiq baa meesha ku jira waqad bayana allahu ilah waa cadeeye bui aw alkarama deeqdu cadeeye ama wanaagga uu cadeeye iyo sharafta iyo gobnimada faakramakum cinda allahi atqaakum ma tacuduuna alxasab harata maa ku tirsaan harafta markay kulmaan karam iyo xasab waa la kala qaadaa xasabku waa akhlaaqda ruuxa iyo hay-ada iyo anshaxa ka muuqda wey karamkuna waa asalka wanaagsan ee xagga abtirka nasabka gala ah badan way cagsiyen waxay dheheen xasabka dhankaa xasabka waa alkaramu fi اlasli wاlaabaa weyaan oo fi nasab gala eh, eh, karamkuna waa akhlaaqda ruuxa bani aadamka iyo isaga heybadiisa iyo dhaqankiisa waxay duntaba noqotay wuxuu ihi afdalkum xasaban tana cadaynaysa inuu ibn cabaas asagu saa u waxaa weeye axsanukum khuluqa ninka idinku sharaf badan waxaa weeye ninka idinku dabicad wanaagsan xagga gobnimada iyo nasabkana waxaa idinku nasab fiican ninka idinku cabsi badan marku waa intaas weysoji waxaad tirinaysaa baab alarwaaxu junuudun mujanada wuxuu baabyahay alarwaax ruuxdu iyo e, nafyaalku junuudun ciidamo weeye mujanada la kulmiyey ama waa ciidamo iyo ajnaas anwac kala duwan oo rabbi kulmiyo subxana wa tacaala intaasoo ruuxood culmada qaarkood waxay leeyihin ruuxdu ma kala weyno ruuxdu waa siman tahay laakiin jismigay ku jirtaa kala awood badan quraanshada iyo adugus ruux baatiin ba le ee rukulba jinsiga ku jirta iyo jirmiga ay dhex fadhido yaa midna maroodi noqon mar libax buu noqon marna biniaadam marna dhaksay buu noqon iyo baaleyda meesha duldulayso kale idan marka waxay leeyihin farqi uma dhexey lakin daliil malami daayada qasab wixi waa kala wey wixii waa awood badan yahay maadaama aan la wax nasa umuurta haybiyaadka waxba aan sii dabagelin qul iruuxu min amri rabbi wama uutiitu min alcilmi ilaa qaylan kaga tag ayb xadaana cabdاllaah ibnu saalix katib iley xadaثnي الleyt بn sacd alfahmi اlmasri can yaxya bn saciid haye ninkan kuma asagu ansaari wey ninkan طabaqadii saddexaad buu taagan yahay ninkan ansaari wey cabdالlah صالح katib الleyt leyt bn sacd leyt bn sacdi waxaa aqraana qaطaan waliba leyt baa ka dawey waliba leyt baa ka da'wey can yaxya bn saciid alansaari isaga wey lannu khaasatan weliba camr bin cabdiraxman uu daba taagan yahay waa nin kale ma isaga ka wariye can yaxya ibn saciid alansaari can camra bint cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacala canha gabadhay saaxiibo ahayna ummuna caaisha way taabiciyadu aad qiimo badan caabida ah qaala waxay tiri ummuna caaisha samictu nabiy yaquul alarwaaxu ruuxdu junuudun ciidamo rabbigay wey yani waa makhluuqaad rabbi abuuro fara badan mujanadah la kulmiyey ama la ciidameeyey kala duwan ayb famaa tacaarafa wixii isgarto isaqoonsada ishaybsadaay minhaa min alarwaaxi iyo talaf waa kulmaaya fii caalami darba hawshan ahad culmaa leh waxay leeyihiin markuu rabbi abuurayba arwaaxdo dhanba waa la kulmiyey xilligaasay isdexmarto iswaraysatay istiyatay xilligaa wixii sahmay adduunka way ayib wixii xilligaa is inkiro xoogow indhaas u taagana weligood ba kulmama addunkay leeyihin wadaadda halkaasay ka marayaan wadaadana waxay leeyihin adduunka loo jeedaa oo waa maxay ruux kasta ruuxa asaga ku dhaqana ama fahmi u tagaaya ninka khamaarka ama sakiirka ama khariban ee faasiqa fasaqadu raadsan ninka wanaagsan ahlu khayrka ahlu khayrkaasu fahmaya raadsanaya la fadhiisanaya idan simbirbadeed simbirkiisu la duulaa wey ah, ninka safaciisiiyo dadku fahmaya u raadsanaya wey almuhim waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala nin baa hebel maxaa idin dhexeeya niyo weligaana xumaan iyo shar midna iskuma niman khayr laakiin jinkayga wal colaad ka leeda ismada fahmi karaba min allahi baan kala culey war min allahi mee balaaya kugu jirtee dadka ka leex famaa tacaarafa wixii isfahmaayey minha min alarwaaxi fii caalami dar aw fii hayri italafu waa kulmahaya wada soconaya wamaa tanaakara wixii is-inkiraa ama iska hor yimaada minha min alarwaaxi ikhtalafa waa iskhilaafmahaya culama waxay leeyihin xadiidku wuxuu tilmaamaya qowluhu tacala walaa yazaaluuna mukhtalifiina shayga khilaafka ah ee isku dhacaa waa shay kowni oo qadari oo khalqi aan laga waayo marnaba maxaa yeelay ra'yigoodii caqligoodii baa kala duwan aqoontoodii baa kala duwan awooddoodii jismaaniyada kala duwan isku aragti lama ah sida loo kala midab duwan yahay ee loo kala awood badan yahay baa haddana aaraada iyo cuquusha lagu kala duwan yahay marka ma dhici karto laba shay oo isku mid ah hadalkoodna ay wada socdaan idan sharcigu marka xuduud unbuu dejiyey khilaafka lagu wada socon karo iyo kaan lagu wada socon karin marka intaan baa la rabaa inaad ugu daraanta bas xadaana saciid ibn abi maryam qaala xadaanii yaxya bn ayub alkhaafiqi can yaxya bn saciid eh, alansaari can camrata bint cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacala canha milah bay warinaysaa xadaana cabdlcaziiz ibn cabdilah aloweysi qaala xadaanii sulaymaan ibn bilal ataymi can suhayl ibn abi saalix can abi abu saalix samaan dakwan ninki loo yaqaan can abi hurayra qaal qaala rasul la alarwaaxu junuudun mujanada fama tacaarafa minha itala fama tanaakala minha ikhtalaf baabu qowli arajuli cinda atacajubi subxaana allah wuxuu baab yahay haddaa aad yaabto inaad dhihi karto subxaan allah salafka lagula dhaqan bay lahayn subxana allah waa odhan jireen nabiguna waa odhan jiray allahu akbarna waa odhan jireen weliba khaasatan markay shayga u bogaan bay allahu akbar isticmaali jireen yani qolyahan rekoorsiga somalia waxoogu u bogaan ay takbiir dhahaan amarkaan bay ka dayn lahaayeen amarkoo takbiirkaan bay ka dayn lahaayeeno si tilqaa'iyanaba iyagu allah akbar odhan lahay lama diideen waana say e, sunnada ku sugan wey ayib lakin iyagu waxay is amrayaan mid baa takbiir dhihi asagoo allah akbar dhihi ma inta kalaa guuxaysa ayib haddee dhaqan bay ka dhigteen joogtay noqotay wixii marmar baa fiican ma og caadada mustamirka ah baa xoogay far ku gudan tahay baabu qowli rajuli cinda atacajub subxaan allah xadaanaa yaxminu saalix almasri alwuxaadi ninka loo yaqaano weeye waa min kibaar alculamaa saduuqun aw iq alximsi aniga almisriwayaan yaxya bnu saalix alximsi waa nin reer shaam ah almisri wax u nisbeeye weli mehel taqriibkii tadiibka waa fiiriye laakiin saasaan filay wuxuu alximsi u qoray ma jira walacalahu nazla fi اlximsi uma bacda dalika nazla fii misr waa macquul wey ana isxaaq ibni yaxya ibni calqamata alkalbi alcawsi nin loo yaqaano waa saduuq qaala xadaanii الzuhri qaala akhbarna abu salma bn cabdiraxmaan ana aba hurayrata abu salma aktara riwaayata can abi hurayra qaala samictu الnabiya samictu الnabiy yaquul baynamaa xili raaci nin ari jir ah fii hanami adhigiisuu la joogo caddaa waxaa horaray calayhi cala araaci addi'bu yey baa horaray adhig markaad la joogta duwaaga iyo dawacada iyo xunbaa ku horri mid kuu bareeray iyo mid ku dabaxada sida guduunaho kale ama dawacadoo kale iyo mid isku soo daadaysay libaax iyo shabaalkii iyo wixii lamida ah iyo dhurwaagii ayb fa akhada wuxuu qaatay yeygii ama yeydii ama dhurwaagii minhu shaatan annagu waxaan umaya yeyda soomaaliyeed xoolaha markaad la joogto ma horori jirinba ma filahaya inay meel cidla ah ka hesha mooyeen dhurwaagun baa dadka horori jiray laakiin inay isku yey ahayn baa laga yaaba xijaaz iyo iyo geeska africa yeyda anagu somaliyan ku horreysa baal fara badan oo qulqusho oo waxa meelaha ka heshana kala turtaa wixii kalena iskaga leexatanba eh eyga ogagtaha eyga aad ogagta dawacda oga seegta eyga oo aad u dheerayso aad u orbadan kooxay wada socotaa ujintaa weliba libaaxa xataa way ka adagtaan dhihi jira annagu libaaxa aroorta markay ka ya markaad la joogto ma weeraraysa xoolaha wartoo balay qabta wey xataa libax way ka adagtaan dhihi jira aroorta markay waaga baryo intaysan kaajin waxay aragto dad iyo dunyada maysaan dhihi jira leexu markuu ku baxana ay ku soo baxaan meydu iska dhigin seexan baktiba iska dhigin kakaaji waxba ka weydo iskaga tegeysa baktiga ma cuntaan dhihi jir ma aqaana hadde waxay tahay may khuraafa ma baash balaayo wey ma asan awla nafi qabatay saacadaasa deeranaysaa shan daqiiqa lafihiisii baad arkaysaa shan daqiiq wax baasa wey baashu aadna wa war badan tahay almuhim nin remiyo ari la jooga cadda calayhi dibu yey baa soo weeraama dhurwadaa weerar faakhada minhu shaatan buu ka qaatay neef adhigu ka qaatay faalabahu araaci ninka ariga la joogay baa cadhsada inuu ka rido daba inuu ka dhiciyo markuu dhigay oo iskaga tegay neefkii faltafata ileyhi waxaa soo milicsa oo soo eh, jallaacay adibu yeygii markuu cadinto halka istaagay bu dib u soo ninkii neefka ka riday faqaala wuxuu ihi man lahaa ariga yaa u taagan oo iga celin yowma asabci maalinka duwaagga maalinka waraabaha yaa aiga hada waad iga ritay hadhow yaa ridi doonaa maalin baa la gaadhay adoo iskaga carari doona anu aan shaqayn doona arrintaa way ku wareereen yowma sabci maxay tahay wadaada waxay dhan waa marka u horreysa nafsada u horreysa dhacda intii dhagaha la taago adduunyada faraha laga qaabo sida ay bacd culmaa ku fasireen qawlahu tacala waida alcishaaru cuطila wadaadana waxay lhi ma ahe waa ayaamu اlfitna fitanku markay bataan oo la qaxo balaayo dhacdo xoola wax ku fali soomaaliya marka isbaabeysaen kala qaxdeen ma nin baa ku lexanaya neefkiisa markay fidnooyinku dhacaan ninku allow naftii ii daabo la kici u baxsan xoole iyo hal dhalaysi iyo geel hawl u taalla markaas ayaga cilin kuu jeedaa bale almuhim taasad moodaan inay macquul tahay leanno xilligaa dambe ee laleeyahay buunku maku dhacaan ma nafqad waa dhacdahay haddii adduunka wax joogaya ma jiraan mesha walaa xoolo walaa keyrkood naf manfuusood la daynaya ma jiraan yani waxaa nusuusta tilmaamta inay xooluhu soo harayaanna ma jiraan sheekh waa la wada raacaya meesha mumkin mumkin laakiin waa muddo yar wey hade waa muddo aad u yar wey ayb almuhim ama ayaam alfitan dheh ama waa nafku suurka u horeeya dheh almuhim waxa weye laysa laha uusan u ahaanin adriga raacin hayrii raacin wax raacayo aniga kay ma jiraan anaa raaci doonaa maalin aan raaci doonaa marka maalinka iga celin bur hadda igaba dhigtay maalinka anu noqonaya bur raaciga adriga markaasa war joogaa bur ha kelima saxiixa carabiya saxiixu ku hadlay hadihi alfaadu alfaadiisu waatana faqaala الnaasu waxay dhahan subxaana allah ilaahay baa naزhan war waa maxa dhurwaaga hadlahaya faqaala rasul lah wuxu uhi fainii uuminu bidalika anugu waa rumaysanahay inuu dhurwaagu hadlay saxaabigu waa rudi weliba saxaabigu wuxuu yeelay markuu absha arkay intuu soo caro adhigi soo kaxeeyey oo madiina dusheeda meel ku xariiriyey bu soo orday nabi maxamed maanta waxbaa dhacay maxaa dhacay durwaaba soo weeraray arigiineefkii baan ka riday banaanka intuu istaagay doodba bilaabay waaban garanayba ninkii dhua ah nebi maxamed xu arrintaa waa rumaysnahay wayna dhici doontaaba xillibaaba la gaari doona ushaada kula hadli oo buwyada kula hadli oo faraada kula hadli doonaan oy kuu sheegi doon adoo maqan gurigaada wax ka dhacay cumar iyo abubakarna way rumaysan yahin arrinta cumar markaa ma fadhiya abubakar midna ma joogo way maqan yihin madina meel ka jiraan nabi waa ogyahay yani wuxuu kalsoon yahay iimaankooda taskiya maa bacda taskiyawood ana aniga iyo waa abubakr wa cumar aniga nebi maxamed waa rumaysna abubakrna waa cumarna waa rumaysan yahay riwaayo kale fi saxiix wamaa humaa ama abubakr cumar meesha ma aysan joogo nabigu saa ku leh xadaanaa aadam ibn iyaas alcasqalaani sheekh اlbukhaari ahiqat اlimaam waa mujizaad wey mucjizaad wey qaala xadaanaa shucba idan waxaa moogtahay makhluuqaadka ilahay baa ka hadlinaye وqاalوu لجuلوudihim lma شhahidتm عalayna qاalوu أنطقna الlah اladي أنطقa kula شhayء وhuوa khلqكم أوla maraة وإlayhi turjacuun idan jirkaaba laga hadli doonaa alyوم نktim عlى أfwاhihim وتuklimuna أydihim وتشhهd أrجلهم bma kanuu yksibuun xadaثna شhucب بن الxajاaج عن الأعmش سulayman بن مهrاn qاala samictu sacd بن cubaydaة abu xمزة الsulmي waa nin ثiq w yuxadid wuxuu ka warinayaa can abi cabdiraxmaan asulami ataabici aljaliil min kibaar taabiciin ninkii muqriga ummadda quraanka bari jiray waana sodonkii sacd ibn cubayd gabau dhalay waxaa qabi jiray abi cabdiraxman sulami waa wiil iyo wax kala warinhayo oo wiilkii waa weliba sheekh ah can caliyi radi allahu tacaala canhu sodog waa taqaanaan sooma hmm? sodog waa la yaqaana ninkii gabadhaada qaba maxaa u tahay sodog baad u tahay carabigana ninka gabadhaada qaba khatan ba layhahda ama khatni baa loo yaqaana ayib ninka gabadhiisa aad qabtana maxaa la yahdaa aduguna soddonka an wey wiilkan soddonku ahaa iyo odayga soddonka waa isdaba marsanaysaa walaasha ninka qabana waxa la yahdaa seediga hadday xagga dumar tahayna dumaash baa la odhanhaya warku waa intaas waaya can caliyin radi alahu tacala anhu qaal kaana الnabiyu nabi maxamed wuxuu ahaa fii janaazatin janaaza la socda muslima ah faakhada shayan markii intii la dhigay qabrigii weli aan la gelin buu nabigu qabriga qarkiisiibuu fadhiistay meeshaa qarka ayuu nabigu fadhiistay faakhada shayan waxbuu qaaday uryar buu qaaday tif caws ah caws dheer buu saa nabiga u qaaday fajacala nabigu wuxuu gudagelay yankutu inuu ku mudahayo bihi shayga uu qaaday fi lardi ushii nabigu ku qoday dhulka si ruux aad u fikiraayo kale waxaad gacanta ku haysa markaa dhulka aad ku muddo aad ka siiso ayuu nagtiga la yidhahdaa nabigu waa ku fikirhaya arrintu raba saxabadu inu cuwayskeeda dareensiiyo faqaalan wuxu uhi maa minkum min axadin wa fii riwaaya maa min nafsin manfuusa maa minkum min axadin ruux ma jiro ilaa hadduu ruux jiro nool qad kutiba waxaa la qoray maqcadahu min annaar ruux kastoo bini aadama naarta boos buu ku leeyahay u cayiman iyo wa maqcadahu min aljanna iyo booski jannadaad kula hayd labadaba waa calaamo wey hal bolood waxaa lagaga jarhayaa jahannamo iyo naarta hal baloodna jannada aw shaqayso kaa doonto aad faman shaءa falyumin waman shaءa falyakfur waxaad hodhow noqon doonto iyo meeshaad geli doonto waxoo dhan waa qoran yihiin cilmu ullahi saabiq baa ku diroorsa rabbi waa og yahay kitaabadiisuna waa dhacday ilaahay taa waa la socdaa waana qoran tahay qadarka waa taqaana maraatibahu arbaca laisweydiin maayo adiga laakiin waxa lagugu adoonsaday qadarka hawl ku taalama tashriicu iyo xukumku wuxuu u yaalla ada ikhtiyaarkaaba adaa kala dooran maalan waxbaan guri baan dhisay guriga wuxuu ka kooban yahay iyo wuxuu yahay iyo wuxuu ku dambayn doo dhan waan ogahay inta sana u talagalan waan la socda anugu laakiin waxaan ku uhi gurigan gal daqdasha waad ku badbaadi haddaad diiddana waad halaagsami ikhtiyaarkayga iska leh adaa iska aniga aqoontayda iyo ogaalkayga iyo waxaan qorsheeyey cilmigii saabiq ad hor ku talla maa idan marka qadarka dib baa kugu dhacay cadow kugu soo duulay gaalaa ku qabsatay inay gaalaa ku qabsato ilaahay subxaana wa tacaala waa mashii'eeyey wuuna og yahay wayna qoran tahay xilliga lagu qabsanna waa la ogaa laakiin adig hawsha hawl kuu taalla ma ah waxaa kuu yaalla inaad dagaalanto oo isdifaacdo sharciga kuu yaalla xukunka kuu yaalla waa gooni adarka rabbiga hawl adag ku taalma laguguma adoonsan hawsha ayada laakiin wuxuu qadar ka anfacaya waa rumayn in rabbi subaa waxaan qadaray oo uu rabbi ijaadiyey oo qorsheeyey oo ogaa wax go-anna u aha waadna u dulqaadan oo waad sabri oo waad u hogaansamay laakiin sabrku ma inaad dhiibto maaha wax laga hadlayo adigu waxaa lagu amray inaad waxan qabato ood iska dhiciso axkaam sharciga ku taalla tashriic baa adig ku yaalla hawshanna waa hawl ummad hore u taalla wax adigu khusay keligaa ma ah marka wixiibaa tiimada nabig ala sal slam maxamedow haddayba saa tahay oo nin kasta booskiisa u qoran yahay boladkiisi afalaa natakilu miyaanan tala saaranayn maanu tala saarana wey calaa kitaabina wixna loo qoray haddaada tiri maalinkaad xab iyo biyayd baa la agtubay waxaad noqon lahayd hadda aktubkayga maad ka sugo haddii inaad shaqi tahay adiga yaa kuu sheegay inaad shaqi tahay yaa kuu sheegay inaad ahlu yaa kuu sheegay inaad ahlunaarta adiga yaa kuu sheegay inta kuma sheegin waa macluuma lagaa qariyey limaslaxati loo qariyey hadda haddii haybiyaadka iyo waxyaabaha dhacayo o dhan rabbi faydi lahaa oo laguu sheegi laha maalinkaad dhimanayso iyo cudurka kugu soo socda kansarka boor kala goyn doona xilliga ku bilaabi doona noolba kuma dhanteenba wax noolla kuu dhamid lama arko sheekh waa xikmada yaraan dareemi karno haddii liwaada la soco hebelow markaad gaadha lixdan iyo shan sano maalinkai heblaaya noocaa noocaasa dhiman doontaa waxaadna u dhiman doontaa adoo caano cabbaaya caanahaasa ku saxan doontaa caano dhan baa ka shekeynaya waswaas maxaa kugu dhici lahaa qoob gariir dhiiggaa ku heri sheekh sogo baa kugu dhici lahay ma fadhiisan kartidba nin la yidhi xilligaasaad ma bixid noolaal maayo sheekh waa la hubaa taa iyada ah idaa marka limaslaxatin baa loo qariya caama idan hawshaa marka hawl ku talab wanadacu alcamala camalka maanu ka tagno idan bini aadamku waxay isku dayaan wax kastoo qaybyada inay ogaadaan ruuxa mugta wax laga qariy wuu raadin mid can ariiq iltihaana mara mid caraafnimo ka shaqaysta mid xidigan iyo balaaya ku wareeya mid jin la xidha waxa waxaa la raadin waxa soo soc mustaqbalka in la ogaado ilahna wuxuu leeyahay keybka oo maanan fasixeen waxaan rasuul laga raadan waa cibaanka ahayd waxbaa isku dhiban ayar iska soc qaala icmaluu shaqiya oo cibaadaysta fa kullu mid kasta muyasaru waxaa loo fududaynaya loo sahlayaa lima khuliqa lahu wixii loo abuuray nin kasta wixii loo abuur inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay inay shaqaawo tahay inay sacdo tahay camalkiinay ka noqon doontaa xataa camalka laftirkiisii makhraati kuma noqon kara mararka qaar sida jirta maxaa yeelay khaatimada way hawsha u dambaysahay saa u saarantahay tareenka wanaagsan oo u camalfalayseedu yaa laga yaabaa xilliga u dambaysay in rabbi furaha kaa qaado faajir faasiqa oo ilaahay ka furta oo mujrim ah oo dhigic baad xataa tii baan la hobin marka ilaahayna khaatim hala weydiisto camalka wanagsan lagu dhaqaaqo qaala nabi wuxuu uhi amaa man kaana min ahli sacaadati amaa man kaana ninkii asagu ka mid ahaaday min ahli sacaadati qolyaha liibaanta iyo guusha ah fasayuyasaru lahu waxaa loo fudayn licamali sacaada ani laba siin bay u qoraayaa laakiin sheekh hoos wuxuu leeyahay waxaa fi mawducayna ku sugan eh, dabcada nuskhada ba yuyasar bas ah oon siin la gelin meesha waxaa loo fudayn doonaa licamali sacaadati liibaanta camalkeedii aa lagugu dhaqaajinba wanaag iyo khayr baa kaa muuqan iyo ansha wanaagsan wa ama man kaana min ahli shaqaawa ninka ka mid aha dadka ayaanka daran fasayuyasaru lahu waxaa loo fuday asaguna licamali ashaqaawa adaguna arrin xun baad ku kici hawshaada inaad qabsan ayb uma qala rasulku wuxuu akhriyey faama man acطaa wاtaqa wsadqa bاlxusna fasanuyasirhu lilyusra ayb waxay lamid taha qowluhu tacala waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mumin faulaa'ika kana sacyahu mashkuura idan marka waman araada alaakhirata waa niya qasab waa in la helo iraada waa in la helo wasacaa laha sacyahana waa shar hawsha saas weeye culamad markay hadda taxliilinhayaan intaasoo aayadood bay kufaaru quraysh nabiga weydiisteen waxay dhaheen buurahan maka intaad bannaan ka dhigto uduubiyaati beera aan abuuranno noo ilahay noo weydiiye banaan ka dhig baa layii marka durdurro iyo webiya ila sooda aanu abuuranno ama waxay dhaheen sallaan intaad qaata jaranjarada aan arkayna samee aan fuol aan ku aragnay cirka dharg maya nabi ilaahay iyo malaigtisa wada socdoteen bay dheh ilaahay taas ma yeelin kamana jawaabin culum waxay leeyihin haddii waxaas la samayn lahaa oo buuraha maka intii la kawelay waxo dhan biyo laga dilaacin lahaa oo ilaahay iyo rasuulshiisa iman lahaayeen oo nabi maxamed sal lam ku fuuli lahaa idan iimaanka xilligaa ah waa iimaan idiraari ah waa waxaad ku qasban tahay markaa iyada lanno iimaanka noocaasana maaha munji kuma badbaadaysa iimaanka noocaasa idiraariga ah iimaanaad ku badbaadi iyo tasdiiq iimaanku waa inu noqda iimaan ikhtiyaari ah ruux waa inuu mukalaf yahay ruux waa inuu asaga doorto laakiin waxaad ku qasban tahay markay naftu barta ha gaadho maxaa loo diiday in imanka laga aqbalo yaqiintii baa taabatay waa imaan idraari ah fircawn baa la keni waayey niil baa lagu baktiyey markii lagu baktiye naftu qabatay buu dhawaaqay mee laga yeelay kaa socon maayo lanna iimaanku ikhtiyaari ma ah imanku waa inuu yahay adoo wixii ay dhici karto inuusan macquul ahayn ra'yigaada xunka ah xaggana ay dhici karta sida xaqiiqadan wuxuu dhab yahay waa inaad intaad fikirto ood fiiriso aad rumayso doorato khayrka adoo shahawaadka iyo shubahaadka ay meeshan dhooban yihiin waa inaad rabbiyo rasuulkiisa ad doorato kaasaad ku badbaadi laakiin midkaad ku qasbantae sanka lagaa geliyey eed meelaad oga leexata waa iimaan muljica kaana socon maysa taa asaga ah iimaanu taljia iimaan la aqbalaya ma aha ilaa qawma yuunusa lama aamanuu canhum kashafna cadaaba alkhizyi canhu ree qowma yuunus basa laga yeelay ilahay laakiin qaaciidadiisa sunnada meeshata waxaa weyaan ilaahay inuusan qoom cadaab arkay aan marnaba iimaan laga aqbalin ilaa qowma yuunusa lama aamanuu kashafna canhum cadaab alkhizy fi lxayaati matacnahum ilaa xiin ayib haa nabi yuunus bay ka diideen dacwada ka diideen markaasaa ilaahay yidhi nabi yuunus u sheeg waanu cadaabi doonnaay ballanna u qabo ballan buu nabigu u qabtay xilligaas dadan toobadkeen cadha waxaa doontansema bay ku idhahdeen nabigu waa iskaga tegey uu ka dhaqaaqay markay arkeen cirka soo qabtay halaabta soo ximaseeyey isdhiibeen ilahay marka farhu ka qaadata qolyaha basuu ka daayey qolyaha aahaaru lcadaab markay arkeen isdhiibay oo rabbi toobad ka aqbalay qowma yuunus buu qur-aan ku sheegay wixii kale waxaa falama ra'u basana waxaa weye suuratulkaasir baa shaqaynaysa ayib laga celin maayo idan iimaanku waa inuu yahay iimaan ikhtiyaari ah faama man acطى wاtaqa وصadaqa bاlxusnى fasanuyasiruhu lilyusra baabu man masaxa alarda biاlyadi buu baab yahay marka waana xikma meesha ku jirta hawsha hal soconaysa ma imaamku waa inu imaam dooratay faama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa waa in adugu doorato faman shaaa falyimin waman shaa falyakfur baa meesha ku taalla ikhtiyaar baa laga rabaa saxiixa laakiin mar hadday noqotay gaal iyo muslimba maru rumayn doona imaamku socon maayo gaal iyo muslim baa lagu qasban yaha baa jirta taa socon mayso lagaana yeelin adiga muslimkan lagaa yeelin towbada xataa laga aqbalin marka aad marayso qarqarsada ay ku qabato gaal iskala daay lama ra'u basana qur-aanku waa tif suurat lancaamna waa lagu sheegay kaafirna waa lagu shegay meelo badan ba lagu shegay ina hawshaa soconayn nabiguna waa caday salawatullah waslamu alayh baabu masxi اlardi bilyadi buu baab yahay dhulka in gacanta la marin karo lagu masixi karo xadaثna mxamed ibn cabdالlah baana ii qoran w fي bacض النسk xadaثna mxamed ibn cubaydالlah ayb qaala xadaثna cabdالcaزيiز ibn mxamed adaraawardi can asiid ibni abi asiid albaraad baa loo yaqaanaa waa nin saduuqa qaayolxadiid can ummihi hooyadii hooyadii lama yaqaano magaceeda magaceeda lama yaqaan laakiin waa min awsaat attaabiciyaat walam tujrax tacdiil iyo tajriixna midna umaana helin dumarka noocan o kale waxaynu kusoo soconnay inagu dariiqadaynu ahayd in xadiiskooda la taxsiimay maadaama uu dahab yiri fi lmiisaan wa fii hayrihi maana helin imra'a matruuka walaa mutahama haweenka kuma jiraan buu i imra'a matruuka xadiiuhu xadiiska laga tegey walaa mutahama fii diiniha ama fii xadiiiha kadib iyo waxinkaas saa darteed culama waxay qoreen hadda kitaab in haweenka taabiciinta ah ee majhuulaadka ah xadiidkooda saxiixya kitaaba laga qoray laanna baabka ragga waa kaga fican dumarku maxaa dumarku dumar waa xijaaban yihiin guryada ku dhowrsan yihiin xumaan baan lagu arki maayo idan axaadiistan waa iska yarta waa xadiis kooban wey hmm. ayb kitaab baa laga qoray laba kitaab baan xusutaa laakiin ka soco dhin balahay jaamic akhbaar الnisa liman ibn jawzi wala wala liaxmed maasha allah maasha allah marka haweenku hawshaa ku fiican yihi marka ilaa haweeneedu marba hadday taabiciye tahay min awsaat الtaabiciin aw min kibaariha kibaarihim ay tahay jarx iyo tacdiil midna aan loo haynin nuxasin xaalaha in sha allahu tacala saana sheekhalbaani mar badan buu maraa dahabi baana uga horreeyey kheyrkiiba qaala waxay tihi gabadhaasi qultu liabi qataadata abi qataada ayaa waxaan ku ihi saxaabiga jaliilka ahaa maa laka maxaa ku helayo laa tuxadisu adan xadiiska uga warin can rasuuli lah sal slam kamaa yuxadisu canhu اnnaas siday nabiga ummadda kale xadiiska uga tabiyaan saxaabadu waa ka tabiyaan dadku waa ka wariyaan saxaabi jaliil tahay weliba fawaaristii eh, fursaanta nebi maxamed baa tahay waa sidee faqaala abu qataada wuxuu yidhi samictu rasuul lah yaquul axaadiis badan baan maqlaye laakiin waxaa ii diid inaan kuu sheego man kadaba calaya ninkii ugu been abuurta ama waxaan jirin iga sheegaay falyusahil ha u fududeeyo lijanbihi dhinaciisa madjaca min annaar wa fii riwaaya aw fii lafdin cinda shaafici falyaltamis ha u raadiyo ha u dondoono ninkii nabi maxamed ku been abuurta aan been ka sheegaay idan dhinaciisa naar ha u diyaargareeyo falyatabawa bayna lamcanata ruux bani aadam baan ahay saxaabi marka wuxuu diidan yahay xataa inaan xadiidku weriyo ka garsanaya asagoon u qasdin oon iraada iyo qasdin midna aysan jirin ku qadha u diidan yahay marka ha u bixiso hadda cumar waxay ka qaateen nabi maxamed wuxuu yidhi qaala rasuullah waxaadan hubin sacadiisa ah, ma lama sheegi karo haddaad sheegto waa inaad siiqa tamriid ruwiya wadukira waxukiya tiraado waxaana diyaanatan ka fiican u bixinba ilaa u xibsato inuu sugan in kara waa sida uu arrintu caddaynaya abucabaas aqurطubi fi kitaabihi almufhim l xataa kutub الsuna ama kutub اlmasaaniid kitaab aadan hubin saxadiisa waba kama tabin karti lanna haddii wax la fudfudo waxay keenaysa ina mamed marka dambe wafi اlkhabari wafi lkhabari socon maysa khabari hmm. soconayso kama jaa fi اlkhabari siday wadaadihii soomaaliya waagi hore khayr laas iyo ummadda culummada arrintaa u khidmaysae oga diga muslimiinta hawsha ayada idan waa in la ilaaliya hawsha ayada marka saan intaan waciidka ku dhici lahaa waan iska joogi buri cilmiga nebi maxamedna cid tabisa la waayi maayo saxaabo fara badan baa dhoobanoo sii daynay ama laakiin u bixi maayaba wa jacala rasuul lah rasuulka ilah wuxuu guda galay yaquulu dalika inuu nabigu sidaa leeyahay maalinkuu sidaa lahaa oo wayamsaxu alarda dhulka uu masaxayo biyadii gacantiisa markuu nabigu tilmaamahayey falyusahil lijanbihi madjaca min anaar nabigu meeshubu tilmaamaya dadku fahansiinaya boos ha ka xaadho naarta boos ha ka xaadho meeshuu dhinac dhigay lahaa buu nabigu tilmaamaya idan marka waa hawl adag waxaa laga qaadanaya markaad ruuxa darsiga xataa aad laga yaaba inaad cibaaro ahaan iyo weer ahaan ku fahansiin weydo in loo bixinayo suura ama miaal ficlia ah laga bixinayo siduu nabiga in badan yeelo oo kale baab alkhadfi faniinkii buu baab yahay farganka ama faniin waxaa tirada baal saa la yihado lagu qabto saa loo tuuro wey ama sulka ku tuur ama farta ku tuuri fargan iyo faniin baa loo yaqaana kan hadda ay carruurtu isticmaalaan baa ka mida ah geedka xagga xagga ay ku xidhaanaya laastiga geliyaan dadka ay ku laayaan waxaaso dhan baa ka mid a ah waa lagu tartama miya bism اllah xadaثna aadam بn iyaas alcasqalaani qaala xadaثna shucba can qataada qaal samictu cuqbaة bni suhbaan alأsdi ثiqة imam yuxadiث can cabd لlah bn mغfl اlmuzani aلصaxaabiy aljaliil qaala naha rasuul الlah rasuulka ile ummadda wuxuu ka reebay can ilkhadfi faniinka ama farganka wa qaala wuxuuna yidhi inahu asagu faniinku laa yaqtulu sayda ugaadh ma dilo cawl iyo ugaadh iyo garnuug iyo baciid iyo godood midna ku ugaadhi mahay waxaad ku qabsan ma jiraan walaa yunki ma dhaawaco dafatooma geysto alcaduwa cadowga cadowna waxba kaaga qaban mahayo laakiin muslimiintu dhib ku hayaa wa inahu asagu yafqau wuxuu ridaa alcayna ishu ridaa hadduu faniinka il ku dhaco ish way bururaysa foolkay jebin ilkuhu daadin ruuxa muslimku xanuujin idan waa madara iyo mafsada daakhiliya cadow khaariji waxba kaaga qaban maayo wayukse wuxuu jebiyaa asina ilgu jebiyaa idan tooji cabdillah ibn afal waa garanaysa xadikii saxiix wiil adeer u yahay yaa arrinta sameeyey uu kala hadlay iska daa buuri arrinta nabi baa reebay maalin dambe arkas asagoo samaynaya ilaahay baan ku dhaartay inaan mar dambe kula hadlaynin buur famaa kallamahu xataa maat idan waxaa laga qadanaya dadka ahlubidaca ee ninka fisqiga badan iyo ninka xun ee intii loo naseexiyey la kari waa in la goyn karo ilaa qiyam saac baa lakin ruuxa marka waa in loo naseexeeyo shubahaadki wax o dhan laga sii qaado xujada lagu quma wey la fahansiiye masalada kaa mogta nacfi kale weye mogtahay kaa nacfi kale wey dhib ma laha kan la qaada iyo maxaad dhi jirteen warafka iyo waxaaba noocaasoo kale dhib ma laha lakin waxaa laga hadlaya kan dadka carurta dadka ay ku dhibaanaya silig ba intay geleen mararka qaarkood bay kugu dhejinayaan meel ay wax kaaga dhaceen garin ku gelaayaan qanaas casri ah weye <laughs> waa qanaas daakhili ah kaa dhib mala waa fiican yahay kaa fiican yahay dhib malaha falastiin baba ku dagaalama warafkaas waa baa xoog badan baabu laa tasubu riixa dabayshiiha lacaaye xadaanaa yaxya bnu bukayr <clears throat> qaala xadaanii leys bnu sacad can yunis bn yaziid alayli can mushaab zuhri can haab bn qays alansaari zuraqi almadani iqat imaam saxaabigii ma aha waa taabic jaliil awl ana abaa hurayrata qaal <clears throat> akhadat innaasa dadkii waxaa qabtay alriixu dabiil baa ku dhacday maalin maalmaa ka mid ah. dabiil iyo duufaanno iyo xoogo ceeryamaa ku kacday saxaabada maalin lugeynaya fii طariiqi makkata waddadii maka cumar iyo khayrkii iyo saxaaba badan oo xujaaj ah oo xaj u socda ayaa dabiil ka hor timid dabiilshii baa wax kala tuutuutay oo firo ku kicis wa cumaru cumarna xaajun buu ah marka ayada ah fashtada way daraa dabiilshu aad bay u kullay dabiil aad u xoog badan bay ahayd faqaala cumar wuxuu ku yidhi liman xawlahu dadki la socday ma riix horta dabeyl maxay tahay baniman isweydiine inay makhluuqtahay la geraye wax cilmi ka haya dabayshu waxay tahay iyo duufaanada ma haysaan nebi maxamed muxuu ka yidhi falam yarjicu bishayin nin u jawaabu waa ka amsa waa un dabaylah de baashaa socota ilahay amray wey as cumar inuu ilahay amro makhluuqtahay socoto ma doonan wuxuu doonayey ziyaadatu cilmin min nabi sal slam biraadinay warkiiba abu hureyre ciidanka u dambeeye ku jiray baa warkii gaadhay cumaroo qaybta hore ku jiroo socda ayaa dabayshaa ku dhacday saxaabadoo dhibtayo kadibna su'aal buu weydiiyey dadkii la socday nin u jawaabana wuu waay fastaxsaftu waxaan cirbiyey buui raaxilatii gaadidkii gaadidkan saarabaan cirbiyon soo kaxeeyey yani soo caraabiyey aan soo laxabsaday faadragtu waan soo gaadhay buui faqultu waxaan ku idhi balaqanii waxay soo gaadhay cumarow annaka adigu sa'alta inaad ummadda weydiisa can ariixi dabayl waxay tahay wa inii samictu rasul lah sal slm yaquul alriixu min rawxi illaah alriixu dabayshu min rawxi illaah ay min raxmat illaah cumar waxaan ma ahe waa min amri illaah ha loo celiyo qul iruuxu min amri rabbi baa layidhihi rawxan haddan macnihiisu usan caddayn ka qur-aanka lagu sheega loo celiyo oo la yihahdo alriixu min amri illaah waxay u rabbi amray iyo makhluuqaadkiisa ka mid tahay ta'tii biاraxmati wa ta'tii biاlcadaab waadin waxay lehin rawxu sida la yaqaano waxaa weeyaan asal ahaan waa naxariista iyo alraaxatu wاlraxma wاlnicma taأti waxay la timaadaa biraxmati naxariis bay keentahay oo saxansaxa iyo udub wanaagsan iyo hawadoy wanaajiso iyo qashinkay qaado iyo waxa qarmuunkai hawada xidhan weyaan dhirtaa ku baxda beeraha ku baxa guryaha ku wanaagsanaada yani dabaylaan waxba socon maya naftaada kaa baxaysaba naqsatu kugu dhag ka wey ayib meel hawadu xidhan dad gasha naftaada kaa bixi cudurraaba laga qaadi wa taأti waxay la timaadaa marna bilcadaabi amar cadaab iyadoo wadda yani nimanka marka amar ku fasir waxay leeyihin ta'tii biamri raxmati wa ta'tii biamri alcadaab marna iyadoo amar cadaab ku socoto oo waxhalladiisii iman marna iyadoo naxariisoo saxansaxay iman bay leeyihin dhibba male adug walaslu cadamu taqdiir baan leenahay alaslu waxaa weya qaacida lugawiya cadam ataqdiir wa cadam alxadfi sideeda ku daa ayb falaa tasubuuha caayna wasalu llaha khayra ilahay khayrkeeda weydiista wacuudu rabbi ka maangala وفي bعض انسخ وتcawdوا min شharha شharkeeda ka magan gala xadiskan waa so mara dhowr kahor waxaa ka mid a bayna kuso maray ama yo harxiisaba baabu qowli الrajuli ninka odhahdiis buu odhanaya baab tahay muطirnaa binawi kada waxaan roobkan lagu siiyey oon roobka ku hela iyo dhibicda rabbigay binawi kada xidigii hebel ah ama manzilkii hebel ah sawdkiisa anwaadu waa abaaan iyo toddoba manzil wey oo dayax u fadhiisto saddexiyo tobankii beriba hal manzil baa dhaca idan sanadkiiba labaatan iyo sideedaa manzil buu ku wareegay idan caada jaahiliya shirkiya jirtayo roobkuba inay xidiguhu keenayaan oo dayaxa iyo xidigaa wada fadhiistay ay yihiin sababkii keenaya roobka bay aaminsaneen waana kufri wey ya waa sanadka dhanaa wey labaatan iyo sideeddaas marka xidiguhuna dayaxay la fadhiistaan dayaxuna goobu kala fadhisa laatan todoba laftiisu noqonaya waa laatan sideeddaad saddex saddex meel iskugu xihan yihin laatan sideed saddexdan quruf meeqa wey ma hala fiiri saas saasuu iskugu xisaaban ah, yihin isku imanayaan almuhim idan laakiin haddaad leedahay markuu xidigu halkaa marahay yu ilahay roobna siiyey ama dayaxu markuu la fadhiistay xidigaa hebela yu ilahay roobna siiyey ood leedahay xilligaas ay tahay taxdiid muddaa ah iska tahay wax dhiba ma laha waa sabab min asbaab ama waa caada jaariya calaa sunan ilah subxana wa tacala laakiin inaad u tiriso roobka u tiriso xidiga ama dayaxa baa la diidan yahay taasuu ta nabigu ka caraday ummadda kala dagaalamayo <clears throat> xadaثna ismaaciil ibn abi uways ibn cabdilah xadaثanii malik oo abtigii ah in badan baynu soo marray abtigii iyo walaalkiiba aad xooga wariya walaalkii abubakar oo asaga ka aqoon badan kana weyn iyo abtigii maalikna anas ah imam dar hijra can saalix bni kaysaan iqat imaam can cubaydilaahi bni cabdilahi bni cutbat bni mascuud ninkii reer cumar buu ka leexinaya asna cubaydilah loodhan jiray ee sulaaladii cumar bn khataab aha can zayd bni khaalid aljuhani anahu qaal sallaa lana rasuul اllah nabi maxamed ba wuxuuna tujiyey salaata subxi salaada subx wuxuuna tujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiya loo yaqaan calaa aari samaa'in roob raadkii ama calaa isri samaa'in labadood atar haddaad tirahdana waxay noqonaysaa waa roob raadkii ifrina waxay noqonaysaa caqib yani roob da-ay dabadii wey ama roob dhacay dabadii buu nabigu noo sheegay arrinta salaadda subaxna tujiyey kaanad ahayd min alleyla xalay oo kale roob xalay da-ay waagii ka beriyey buu nabigu salaadna tujiyey falama insarafa الnabiy markuu nabigu salaadda ka baxay aqbala cala الnaas ummaddiiba soo qaabilay waxaa laga qaadanaya munaasabaadka inaad ka faaidaysato xaaladda markaad taag inaad qac rabaa inaad weligaa un la taagnaato wax zaman corcoorka dhacay umadoon ku wareeraysa lama doonahayo winaad dhagaxinoo muqafala inaad noqoto lama doonahayo yacni munaasabaadka taagan iyo xaaladda taagan iyo khaladka markaa taagan ee jaanadkoosha ka faa'idayso roob baan da'ay nab wuxuu garanayaa caadad jaahilila jirtay dadka qaarkiidna ay u qaadan karaan roobka daa inay xalay afagaalba la fadhiya dayacii alaab ay la soo boodaan waa in dhac laga si yani xikmaday ka mid tahay inaad munaasabaadka ka faa'idaysato ereyga ku habboon aad dhigto bay ka mid tahay hawshaa saxaabadu iyo nebi maxamed ba waa ilaalin jireen <clears throat> faqaala wuxuu hi hal tadruuna ma ogtihiin saxaabay maadaa qadaa rabbakum rabbigiin xalay wuxuu yidhi waa qowl cusub weeye ma aha qowl addoommayda waxaa ka waabariistay mu'minun bi mid ani rumeeyey xalay iyo waa kaafirun mid wuu kufriyey sababkii yaraa xaa dhacay roobka ahaa qayb baa ku gaalowday qaybna waa ku islaantay faama man qaala ninkii yidhi muirna roobkan lagu siiyey oo rabbi nagu roobay bifadli illaahi waraxmati ilaahay fadligii naxariistii baanu roob ku hellay min allahi buu ka yimid fadalika muminun bihi kaafirun bilkowkab kaafirun bilkowkab waxaa laga qaadanayaa markaas shay sugto didkiisa inaad ka beri noqotay lannahu mafhuumka meesha ku jira saas ah shay baad sugtay waad ka beri noqotay markaa inaad tiraahdo wadaha inaad tia kafartu biaaguut imaanka xidigii hebel ahaa ama manzilkii hebel ahaa wa fadalika kaafirun bi muminu bilkowkab ninka xidig buu wax mooday oo rumeeyey anna waa u kufriyey baabu maa yaquulu rajul idaa ra'aa hayman wuxuu baab yahay ninku wuxuu odhan lahaa hadduu arko daruur daruur soo socotay xoogu wadaama lugood iyo dad aragto iyo waxa isa saaraan waxaa odhan lahay xadaثna maki bn ibrahim min kibaari shuyuukh اbukhaari qaaliban xadiku ninkan ka wariyana ulaati ba nodaa ulaaiyaakiisana asag iyo baysi mara qaala akhbarna ibnu jurayj cabdilmalik can caطاء ibn abi rabax can caaئiشha radi allahu tacala canha qaalat kana الnabiyu nabi maxamed wuxuu idaa ra'aa xadidka waynu soo maray idaa ra'aa hadduu arko nabi maxamed sal slam makhilatan aw makhyala daruur hadduu arko mootiiso wey hungurigeliso yani waxay u qadanaysaa in roob da ahayd duurta marka intay soo dhowaato iyo soo qabiiluhu ka soo hormaraan oo xoogu foorarsato oo haddii alleelahay maanta dhibca ku gefi maaye guriga ku carar taasoo kale wey dakhala nabigu waa geli jiray gurigu geli jiray wakharaja waa soo bixi jiray wuu galaabixi jiray wa aqbala waa jeesan jiray wa adbara waa ismajiiri jiray wa tahayara waj wejgiisa isbedeli jiray nabigu waa ka cabsan jiray hawshaasoo kale faidaa matarat isamaau roobku markuu da'ana suriya nabigu waa laga feri jiray waa farxi jiray wey ama suriya waa la farxin jiray facarafatu waxaa garwaaqisay arintaa dareensiisay nabi maxamed caaishatu daalika facarafatu caaishatu daalika way kaladaas waanu soo mar waan weydiye nabi maxamed macaad dadku markay roob arka ay ku farxaane abu maxay u walbahartaa maxaa ku helay waynu soo maray su-aasha sarix soo maray arrintay kala hadasha wey faqaala anabiyu waxaa laga qaadanayaa in dadka muslimiintan wadaadka wax u sheegaya ama waxbaraya ama sheekhooda ama culammada hadday ay markaa ay fahmi waayaan ama ka qarsoon ay dareemaan in su-aasha la weydiin aysan soconaynin man qaala lishaykhi lam yuflix alcaamiyu amaama shaykhihi kalmeyiti amaama haasili bay dhehen wadaadaha qaarkood abadan ninka caamiga sheekiisa marka hor fadhiyo waa inuu noqdo meyd hor yaalla ninka dhaqi lahaa ma hadli kartid iska ilaali imaanlaan baad ka qaadi ayib mar waxay ku leeyihiin markaad la joogto awliyada qalbigaa la ilaashadaa qalbigaadaa la ilaashadaa lanna waxa in yar aad dareentay iyo waxaad maagan tahay bay akhrisan qulubulcaarifiin wey shirkiyaad balaayo markaad axkaan fuqaha la joogtana camalkaada la ilaaliyaa salaadaada badalaba kudhi maxaa saasaan lahayd faqiihku day markaad naaxid la joogta yahay nin luqada yaqaana carabkaada jaara majuur baad gudo ku dhihi faacil baad kor dhowday ah, kaa dhaqaaqi maayo khudbada dhammayd wuxuu leey maanta dhan mafcuul baad gudays qorqodo wey almuhim waxaa weeye waa tacliiqin wadaadka wixii bushi ku gala waad weydiin laakiin si usluub loo xikmad leh oo ayaa la doonaya faqaala nabig wuxu ui sal slm wmaa adri maxaa i ogeysiiyey caaishay markaan iska farxahayo falaa ya'manu makr allah ila alqowmi alkhaasiruun maxaa i ogeysiiyey lacalahu inuu yahay roobku ama darurtu ay tahay kama qaala lahu caza wajala falama ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum riixun fiha cadaab aliim sura aaf ayb nimanka reer yamanaad ah wuxuu ku dhacay inuu yahay maanaa waru haya xadiidki soo marray ayib idan waa inaad wax kastoo cusub xaadito kasta aad ka filato shar iyo khayrba weligii haddaad tiraado anugu waxaan iska ahay qabd saalixiin meel xun ba lagaaga soo bixi kadib eh, marka hawshaa waa in la iska ilaaliyo ah. maanta fiihim waa ina masأlaة الcubuudiya والraja واlkhawf lagu jira la rabaa ayb <clears throat> idan cadaabkii baa noqon kara cadaabyo kala duwan idan waa in rabbi subxaanaه wa tacaala marnaba aadan ka aamin noqonin ciqaabtiisa cadaabkiisa wa hada iyo alcubuudiya mar haddaad meel wax dhigatoo tira anugu waxbaa ii feermaysan huruur baa ku gelhay cujb baa ku gelhay ayb xadaثna abu nucaym wadaadana waxay len waa intaysan soo degin aayadaha caddaynaya nabi maxamed inaan ummadiisa la halaagayn bicadaabin caam aan lagu halaagay iyo axaadiiثi fi صaxiix muslim wغayri asaguna aan loo sheegin suuratu axqaaf qaybta waxaa ku jira wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum ba cadayn bay leeyihi hawrahaasoo dhanba waa intaan nabiga sal slam aan loo sheegin natiijadiisa iyo ummaddu waxay ku dambayn iyo ciqaabaadka ay ummaddu leedahay waxaysan lahayn almuhim laakiin joogta ahayd caaisha xilliga xadiidkan waraysa sida ka muuqata waa xilli dambe wey xilli dambe wey si kastaba noqotay waxaa weeyaan in rabbi subxana wa tacala laga cabsada la doonaya xadaثna abu nucaym alfadl bn dukayn can sufyaan aلthawri can slm bn kahayl can ciisa bn caasim alasadi iqaة imaam can zir ibn xubayshin ataabici aljaliil can cabd lah bn mascuudin qaal qaala الnabiy nabi maxamed wuxuu yidhi aطiyaratu waxbaasaysigu aطiyara waxbaasaysigu ama sharaysigu shirkun gaalnimo wey waa ilaahay loo sharig yeelo wey shirkun fi اtawakul wey shirkun fi اlkhawfi wاraja wey wamaa mina minaga mida ma jiraan wamaa mina ilaa wayatadayar baa loo jeeda ruux bini aadam ah oon qalbigiisu shalaysu ku baxaynin maba jira l waa yarya xoogbaa kugu dhici hadhow show saaka hadduse hebelku saa ku dhihi lahay waxba kuguma dhaceen dukaankan baas maxaa ah, ku soo geliyey islaantan baadaad ka fogaan lahays dhibkanba kuma gaadheenba ruux kastoo bini aadam ah wixii dhibay gaaraan meel buu la aadi nooc min dayara way ku soo gela wey anoo iska fiicanmaa shaqo baas bilaabay waanan saaqidayba war ah. shaqo baas ma ahayn adaa nagmagleeye adaa rucleeye faraha ka qaadbaasha idan aطiyaratu shirkun waa minaa naga midna ah wey ilaa buu nabiga kaga tiri sal slam yani ilaa waqad yataطayar inuu wax baasaysto ama shaysta laga yaaba aniga ima qore laakiin axaadiia eh, way ku suganta xadika qaarkood xadii cabdillah laftiisa way ku jirtaa lafta ku jira ilaa baa ku jirta walaakin allaha rabbi subxaana wa tacaala yudhibuhu rabbi wuxuu ku tagsiyaa shirkigaa yarka ah dhihi mayno dhiyaradaama hayna hadda dhihi mayno n xaggee loo celiyo istidraagum wuxuu ku dhacayaa wamaa mina min axadi ila wayushrik wamaa mina min axadi ilaa waytadayar wey qad yatadayar baa inayna laakin dayaradii baa shirki ahayd lakin waa markay sugnaato wixii la baasan sharcigaa sheegooni ah wuxuu leeya sababta tokafera ka soo horbaxay horta kafero muxuu ahaa tokafera iga soo horbaxay mid foolkaro madooba iga soo horbaxay islaa fanax hoosala iga soo horbaxday bay ku leeyihin waxbay yaqaanaanba ramigu markay meel aadaan xudhi cawl baa iga soo horbaxay bas maanta ii dhamaato libax baan arkay ciidanka wuu jabahaya subxaanyadu ayad waa le waa ciidan jabhayo saadkaan horaad soconaysa dhurwaagu waa fiican yahay shimbiraha qaarkood eybaa uu yidhi cawar rag ba dhamaan lagu leeyahay tuka meeshan kor mara iyo gumays baa meelaan dhawaaqday rag baa dhammaan doona waxaaso dhan baa laga hadlaya shek waa wax jaahiliga yaqaaneen e- jaahiligi carabba markay safari meel aadaan ugaadha socotay iyo iyo shimbiraha duulaya fiidan jire ugaadho hadda intay bidix ka timaado xaggaa midug aado waa khayr ba odhan jire socon jire shimbirku haddu intuu bidix ka soo midug u duula waxay dhihi jireen waa maxaa la yihahda saarix saanix bale aad buu qiimo badan yahay hadday ugaadho bidix kuu marto intay midig ka timaado ama uu bidix shimbirku u duula markuu geed ka duulo ama ugaadho markaad kiciso ay bidxu orado shar wey balaaya soo socota kabaha la siibaya waa la kala wax jira maaha waxaad dareemaysa wax ku kharibahay lama ogola warka asaga walaakin allaha rabbi subxaana wataala yudhibuhu dhiirada waa tagsiiyaa bitawakul ilahi tala saarto waidaa tadayartum famdo wa cala allahi tawakal waa xadiid ah haddaad wax sharaysataan waxaa weye dawaynkiis inaad ku dhaqaaqdo daweys wixii aad ka seexaysatay aad xoogow baasaysatay samee laftarkiis kaasa dawa ah haka laabaninba haddaad laakiin kale koo soo bid way kugu soconba marka dambe saasa ka shakiy siyasiir buu ku galaa waswaaska iyo shakiga iyo diirada waxaa loo xaqiyaa in wixii aad bas waa la dardaraaba markaad weysata waa kudhihi xoogow ibta waxbaa kaaga taagan amaad neefsatay adoo neefta dareemahaya oo rafaadsan kaalida kaa timi gal laba sabaabd baa kaa khasaar kadib inuu ku dayn laakiin haddaad aad hawshaa hor istaagi weyda weligaadu taad ka asixmayso nafta kaa bixi ilaa maalinka dambe musqusha ragga qaad wax lagu soo qoray wadaaddu waxay la gaadhay musqusha markuu aayar isjeysto uu ka caydhaa lihii lam yatima istinjaa'uk baa loo soo qoraya oo bilxuruf ah, nuur ku qoran yahay derbiga lagu soo qoraya shaydaan wa ibliis markuu weyse qaato kaco dhaa ducaysi baa lihii lam yatima wuduuak irjic fatawada maratan daaniya wadkaa ku dhaafahay shee abdilla cazaan baa ka shekey inuu ninkaa la kulmay oo arkay ka shekey raxmatullah aleyh marka halis wey wax waa la hor istaagaa xataa cabdillah maalig iyo keyrka waxu jire markaad shekeedo waaswaaska waa la daldaraaba dhihi jire dardar uu ku daynayahay samee wixi aad ka shekeday yani waa markuu yahay wey shay waajib kugu ah oo sara ama marka uu xaaraama yahay ixtiyaad baad samaynaysa waa ka tawracaysa baabu iyarati aiyara baanu ku jiraa masaalkaas inu istaagnaa watiga iga dhamaada sooma